jamaaco lagu tukanayaa almu'addayaati ee addaha ah waktigeedii joogo een qada ahayd bxayثu yadharu shicaaru heer uu shicaarka iyo astaanta jamaacaadku ay muuqan karaan ayaana loo baahan yahay cadadkeeda halkan mualifku dhowr mas'alo uu ka hadlay masalada koowaad waa xukumka salaatuljamaca masalada labaad ee uu ka hadlay waa cidda ay laga doonayeen faradka uu saaran yahay iyo shuruuda wujuubkiisa waxaa kaloo uu tilmaamay cadadka wujuubka iyo xukunkaa gudi karaya markii salaatu salaatuljamaaca la tukanayo salada koowaad wuxuu yihi fardu kifaayatin weeye culimmadu asalahaan waa saddex qowl qolo tidhaahda fardu cayni weeye iyo qolo tidhaahda sunna mu'akada weeye iyo qolo tidhaahda fardu kifaayatin weeye sidaasay shaaficiyadu qabaan fardu kifaaya waxaa la yidhaahdaa wax waajiba laakiin dadka qaarkii hadday qaarkood hadday sameeyaan intii kale dembigu ka dhacayo laakiin wax sameeye haddii la waayo la wada dambaabayo macanaa sharcigu fardu kifaayaha wuxuu doonayaa ficilkan in la sameeyuu sharcigu doonayaa laakiin muhim ma aha cidda samaysay fardu caynkana ficilkana waa la rabaa qofkana waa laga rabaa saas darteed wuxuu leeyahi salaada jamaacadu fardu kifaaya weeye oo xadad ku filan haddii ay tukadaan inta kale waa u sunna waajibkumaha ka haritaankeedana ku dambaabi maayaan masalada fuqahada shaaficiyadu raxmat ullaahi calayhim laba wej bay u daliishadeen wejka koowaad waa in la isbaatiyo inay farad iyo waajib tahay wajka labaadna waa in la caddeeyo inuu faradkeedu kifaa'i yahay oo aanu cayni ahayn labadaa wej oo daliilah ayay u baahdeen amaa wejka koobaad ee wujuubka ah waxay yidhahdeen qawluhu tacaala oo salaatu lkhawf laga hadlayo waidaa kunta fiihim faaqamta lahum الsalaata faltaqum aa'ifatu minhum macaka qayba kula tukadaan salaatu lkhawfkiiba haddii la isfaray in jamaaco lagu tukado dadaan cabsanayninna min baabi awlaa wey waxaa kaloo yidhahda ilaahay baa amrayo warkacuu maca araakiciin dadka rukuucaya la rukuuca buu yihi oo jamaacadii baa la is amray dadka in lala tukado nabiguna calayhi salaatu wasalaam sidaasuu dadka u amri jiray adaankeedana loo jideeyey intaas waxay u daliishadeen inay salaadii farad tahay faradkeedii inuu kifaa'i yahayna waxay u daliishadeen laba arrimood waxay deen maqsuudka salaatuljamaaca shicaar islaam in la muujiyo weeye iyo salaadihii iyo awqaadoodii in la muujiyo weeye axkaamta guud ee islaamka ee shicaar hala muujiya la xiriirtana waa furuud lkifaayaadka waa furuud acyaanka maaha waxaa labaad oo tusayay yidhaahdeen markii fadlu salaati ljamaaca nabigu ka hadlayey wuxuu yihi salaatu ljamaacati afdalu min salaati lfaddi bihamsin wa cishriina daraja ilaa bisabcin wa cishriina daraja labadaba halkaa waxaan ka fahanay fadli bay leeyihiin laakiin way kala fadli badan yihiin labadaba fadli bay leeyihiin waase kala fadli badan yihiin haddii labadaba fadli loo qiray nin dembaabay fadli ma helo saxat wa casaabaa naqan nin jamaacadii haritaankeedii ku dembaabay fadli ma helen marba fadli haddii loo ogolaaday inuusan dembaabin baan ka garanay bay yidhaahdeen ko in dambaabkaas kaaritaanka dadkao dhan fadliga aan loo jeedinna xadiisu abi horeiraan ka garanna yidhaahdeen oo ahaa nabigu alay slam dadka salaada jamaacada ka harayeen imanayn guryaha inaan kusoo gubaan doonay oon hamiyey nabigu waxay dhaheen waa hamiyey mana samayn hadday waajib tahay waa samayn lahaa laakiin marka uu hamiyey uusan samayn inay furuudul acyaan ayna dadka ku haymaan ka garanay ilaa furuudulaciyaan salaadaha shantaa ninkii mid kamida ka tagaay dee waxaa weeye ama tukaal adi ama qoortaa la jari oo waa la dili jamaacadii dadkii lama gubin lamana laynin hamnigiisuna wuxuu uu daliil yahay wujuub inay tahay ka tegitaanka uusan gubinna inayna wujuubul dadka loo ciqaabi lahaa afraadda aanay ahayn bay daliil u tahay isku soo daro inaha markay isku dardareen waxay yidhaahdeen fardu kifaaya weeye masaladuna masaa'il اkhilaaf iyo nizac wey masalada labaad yay fardu kifaaya u tahay wy wuxuu yihi horta waa fi xaqi rijaali اmuqiimiina fi salawaati fi lmaktuubaati اkamsi اmuadayaati intaasoo quyuud iyo shuruuda waa in la helo kow waa inay rag yihiin dumarku kuma jiraan waxaan halki doonaa dumarku wujuub iska daaye waxaa u fadli badan guryahooda in isla tukadaan saasaaba uga fadli badan masaajidka halkaa waxaan ka garanay dumarku kuma jiraan wujuubkan kifaayiga ee raggay khaas ku tahay laba raggii waa inay shardi muqiimiin yihiin oo musaafiriin aynan ahayn qofka musaafirka ah jumco iyo jamaacatoona kuma waajibto jamaacada iyo jumcada jumcadaasii adag jumcadiina kuma waajibin salaatu salaatuljamaacana kuma waajibto qofka musaafirka ah masalada musaafirka inayna cumuuman jamaaco waajib ku hayn asalkuna masala waxaa weeye yihaahdeen mawdicu itifaaqin khilaafba kama jiraan ogna intaan ognahay halka haddii aada garatay musaafirkii baa baxay waxaa soo haray muqiim qof negi oo meeshuu ku nagaa jooga waa rag inay yihiin waa inayna dad negi yihiin saddex fi lmaktuubaati alkhamsi shanta salaadood ee waajibkaa waa inay tahay salaadaha sunanka taraawiix iyo salaado kali iyo waajibba ma aha kifaaya salaadii asalkeediiba sunno ahayd oo shaaficiyadu waxay idhahdeen ciidihii istisqaagii kusuufkii dhammaan waa sunan sunanka jamaacadoodu dee farad ma gaarta asalkeedii baaban farad ahayn shanta salaadood waa inay tahay qaydka saddexaad ee halkan lagu sheegay qaydka afraad ee lagu sheegay salaad addo ah oo waktigeedii jooga waa inay tahay haddii salaadina dhaaftay aan qadaynayn la qadaynayo oo dadkii dhanaaba jamaacadii ay dhaafto ama salaadaha la qadaynayo jamaacadu waajib ma aha fardu kifaayana ma aha laakiin waa lagu tukan karaayo gadaal bay noogu iman in la samayn karo haddaba saas darteed fardu kifaayuhu waxay u tahay rag negi shantii salaadood ee faradkaha la tukanayo waktigoodiina joogoo qada aan ahayn cadadkuna bixaytu yadharu shicaaru shicaarkii astaantii isu imaatinka iyo jamaacadii la ogayay iyo awqaadii salaada inay muuqan karta weeye cadadka cadadku aan dhihi mayno shicaarku inteebuu ku muuqan karaa way kala duwan tahay tuulada yarna cadad aan badnayn baa muujin kara meeshu hadday dad yar tahay waxaa laga yaabaa tuulada dhan ee boqol qof ku nooshahay hadday labaatan soddon meel isugu timaado waxaa laleeyahay magaaladii waxba kama maqna laakiin magaalo ay dhowr malyan degan tahay labaatan qof hadday isu timaado niman hadda meesha iska taagan oo iska sheekaysanaya waxba kama duwana magaalo weyn hadday tahayna jamacu waa inuu weynaadaa si shicaar iyo astaan iyo salaada laga soo dareeray iyo salaada lasii gelay iyo jamaacadii in looga iyo dadku ay muuqan karto marka la taagan yahay banaan hadday tahay ama marka laga soo dareera haddii laga soo baxay waa inay muuqan karto la garan kara jamaacadii baa lagu jiraa jamaacadii baa laga soo baxay war dadka xagay ka yimaadeen masaajkay kasoo jamacadii kasoo dareereen in la dhihi kara wey meeshu hadday dad yar tahayna wuu yaraan in yar baa ku filan hadday meel dad badaan tahayna dad badan oo ku filan oo intii ka badan baa loo baahan warka nuxurkiisu tiro go-an lagu qaban maayo wey hadba meesha iyo zamaanka la joogo waa in la dhihi kara ahe dad badan baa isugu yimid oo astaantii iyo shicaarkii iyo jamaacaadkii muujin kara yaa isu yimid waa in la yidhaahdo wey masaladan waxaa saa loo yihi cadad go-an oo salaatu ljamaaca shardi ay tahay in la helaay ma jiraan waxa ugu badanee la hela gadaal buu ka sheegi doonaaye cadadka jamaacada wuxuu ka bilowdaa laba oo calaa axadi lqowlayni fii aqali اjamci itnaani baa lagu camal falay fadaailka markay tahayna aqalu jamci qowlka yar baa la qaataa markay waajibaad tahayna ka badan baa la qaataa iyo xuquuq kala goynaya markay tahay waa u tegi doonaa jamaaco intay ka bilaabataa laakiin cadad go-an lama sheegin nabiguna alayh salaatu wasalaam wuxuu yihi salaatu rajuli maca rajuli azkaa min salaatihi waxda salaadaad hal qof la tukatay baa ka fadli badan taad keligaa tukato wa salaatuhu maca rajulayni afdalu min salaatihi maca rajul laba qof haddaad la tukatoo saddex ku tahayna way ka fiican tahay inaad hal qof la tukatood laba isku noqotaan wamaa kaana aktara fahuwa axabu ila allahi xadiidka ubay ibn kacab wixii badanna taasuu ilaahay sii jecel yahay cadadka badan waa maطluub maqsadka shaaricuna jamaacaadka loo jideeyey waa shicaar in la muujiyo wey haddaba qadar shicaar muujin kara un baynu oranaynaa intaa waa wujuubkii watusanu salaadii jamaacada waa la suneeyey linisaai haweenkii iyo wlmusaafiriina musaafiriintii iyo walilmaqdiyati tii la qideenayey kalfa milihaa mid iyadoo lamida ah gadaasheeda saddex noocna salaadu waa sunno jamaacada haweenka sunnay u tahay oo keligood ama tukadaan ama haddayba masaajidka yimaadaan jamaacada waajib kuguma ah intay tiraahdo yaani keligeed iska tukani haweenku inay jamaaca tukadaan waa sunno waxaana u daliila fadligii jamaacadee la sheegay rag iyo dumar ma kala qaadin masaajidna kuma qaydna oo innagoo banaanka aduurka iska joogna jamaaca haddaan tukanaay ka fadli badan tii keli kelida ahay intaa waxaa lagu xoogeeyey xadiidu umi waraqa oo sunanku ay wariyeen bacfina ku jiro xadiidkaa wuxuu lehy nabigu calayhi salaatu wasalaam caaisho wuxuu u sameeyey muadin inay samaysato ahla daarihaa dadkeedana imaam ay u noqoto baa loo ogolaaday calaa dacfin fi lxadiidi xadiidka waxoogaa dacfiha ku jiro baa sidaa leh laakiin waxaynu leenahay axkaamtii fadaailka jamaacada sheegtay haweenkii hadday waxoogay ku wada joogaan meel wax ka reebay ma jiro salaatu qof la tukaday baa lama tukaday baa ka fadli badan salaadii midii tukatay gurigana way noqon kartaa meel banaanana way wada joogi karaan macnaheedu waxaa rabaa in lagu yihaahdo dumarku salaatu jamaaca mamnuuc kama aha haddaad itiraahda mamnuuc kama aha baad itiraadid mubaax weeye maxaa rabka ku dhihi cibaadaadku mubaax maba yeeshaanba cibaadadu imaa waajib inay tahay wa imaa sunno inay tahay wa imaa bidca xaraam inay noqoto laakiin cibaado baabulmubaaxaat ma gasho waayo cibaadadu waa qurbo iyo allu dhawaansho iyada alla lagu dhawaanayo wey mubaaxaadkuna waa waxaan sawaab iyo ajay dembi midna lahayn isaga marka la eego cibaado maaha waxaad marka saas darteed cibaadaadku haddii lagu yidhaahdo waa mashruuc oo waa inaad aad samayn kartaa wujuub iyo nadbi labadaa midun bay noqdaan saas darteed haddii wujuub la waayey fadlina sugan yahay nadbiga geli wlmusaafiriina dadka musaafiriinta nabiga allahayaa alayh salaatu wasalaam iyadoo safar yihiin oo jamaaco uu tukiyey iyadoo safar lahay oo jamaaco la tukiyey waa la hayaa suuratu ljini iyo say kusoo degeen qisaday kusoo degtay ee suuratu ljini ilaahay kaga sheekeeyey markay shayaadiintu samada agteeda intay tagaan ay iska fuulfuulaan bay malaaigta waxay qoraysay ama ku wada hadlaysay maqaadiirta bay wax soo dafi jireen bay soo dhegaysan jireen kaasay dadka ku harawsan jireen dhulka jooga markii nabi maxamed lasoo diray ala khasaaisiisi waxaa kamid ahayd aaggii baa laga mamnuucay wa anaa kunaa naqcudu minha maqaacida lisamci faman yastamic ilaana yajid lahu shihaaba rasada waxaa ka horeysa wa anaa lamasna samaa fawajadnaahaa muliat xarasan shadiida washuhuban dad baa saana soo daayay markaase waxay yidhahdeen odaygoodii wuxuu yihi waxa saa u dhacayaan dhulkaa wax ku cusub yahay dhulkaa wareerna aan sahmin nabiga koox saxaabadiisa la socda oo waadi nakbil waadi ama waadi nakla jooga oo salaad subax dadkii tukinaya oo jamaacadii tukinaya bay soo mareen koox wareegaysa warkaala ay kaala ay dhaheen wuxa cusubaakane waa dhagaysteen waana islaameen dib hadday u noqdeen yaa qawmanaa inaa samicnaa kitaaba unzila min bacdi muusa musadiqa limaa bayna yadayhi halkaasay dacweyba bilaabeenba marka salaatuljamaaca safar in lagu tukanayo baad halkaa ka garanaysaa marar badan buna nabigu sidaa samayn jira alay isalaatu wasalaam walilmaqdiyati khalfa milihaa salaad tagtay oo la qadaynayo dadkii salaadaa qadaynaya way isku xidhan karaan iyada oo kaleeto waxaana udirinaya nabig ala slam iyagoo safara oo ka soo noqday waa kii xilli dambe habeennimo ay degeen waa kii u yihi man yakla-u lana alayla habeenka yaa noo waardiyeeyey salaada subax bilaal baa wuxuu yidhi aniga waa weysaystay laba ragcadood buu tukaday meel buu saa ugu tiirsaday dhag waa tegeyba qoraxda kuleelkeedaa dadkii kiciyey bilaal wareeda waa sida maxaa kugu dhacay waa kii la yihi wuxuu yihi rasuulka ilaahayow akada binafsi aladii akada binafsik waxaa idinkeedin ku dhacay baame u dhacay hurda iga tambadisay nabigu waa kii yihi meesha inaga rada ina hadaa manzilun xadaranaa fiihi shayaan shaydaan baa inagu soo degay meeshana dhaafiya abaar baa la socday waa la adimay waa la sunaystay waa la aqimay jamaaca la tukaday salaad hadda waktigeedii waa tegay oo haddaa la qadaynayaa salaad bacda waktihaa la sameeyana qadaa la yidhaahdaa oon jamc ahayn iyadana in la qadayn karo nabigu mar hadduu sameeyey alayh salaatu wasalaam istixbaab buu ficil kutusaya laa kalfa muadaati wa maqdiyati gayriha sunno ma aha kalfa muadaatin salaad waktigeedii joogo adoo qada tukanaya inaad ku xirato sunno ma aha kow wa maqdiyatin mid la qadaynayo gayrihaa isla iyadii aan ahayn adoo duhur qadaynaya nin casar qadaynaya haku inaad ku xirata sunno maaha buu leeyahy saas darteed salaad qada ah markuu sunno ay tahay jamaacadeedu waa horta qado kale in lagu daba tukadoo ta lagu daba tukanaya adda aynan ahayn ko taa qadaha lagu daba tukanaya iyadoo kale waa inay tahay duhur waa duhur casarna waa casar magrib magrib subax subax cisho cishe hadday laba kala salaadood noqdaan sunno maaha sabab wuxuu leeyahay waxaan sunno uga dhigi weynay khuruuja min alkhilaafi culimada fuqahada muslimiinta qaar baa diiday salaad qadiya adda in la isku xidhan karo qaarna waxay diideen laba salaadood oo qadoo kala duwan in la isku xirto mar hadday ay diideen culimada qaar kamida qaacidadu waxay ahayd alkhuruuju min alkhilaafi mustaxab sunno weeye khilaafka inaad iska dayso inkaska daynteediina sunno ay noqoto samaynteediina sunno ay noqoto ma dhici kartaa sunadu waxay noqotay khuruuja min alkhilaaf inaad iska daysood keligaa tukato saasaa suno noqotay maxaa meesha ka baxay marka inaad ku xiratay inay sunno tahay baa ka baxday wailaa inaad samaysana waa sunno inaad ka tagtana waa sunno isma qaadanayso tanaaqud iyo naqiidayn wey labadaa masalo wahiya salaada jamaacadu fi ljumucati salaada jumcada fardu caynin waajib qof kasta saaran weey min ahli jumuca qof kastoo jumco laga rabay ama jumco tukanaya inuu jamaaco ku tukadaa waajib ku kifaayi ma aha bimacnaa salaad jamaa la-aan jumcadii ka asixi mayso baabuljumuca inoogu iman doontaaye shuruudu sixati ljumucati waxaa kamida inaad jamaaco ku tukato waayo nabigeena calayh salaatu wasalaam weligii iyo khulafadiisi iyo muslimiintu jumco furaadaa loo tukanaya keli keli lama arag saa darteed jumcadu weligeed inta la jideeyey iyo salafan can khalafin ummaddu waxay soo kala dhaxashay haddii jumco la tukanayo jamaaca inay jirto waa mutalaazimeyn ma kala haraan haddaba haddaan nidhaahno jumcadii fardu caynin weeye jamaacadiina fardu cayn bay noqon jumcada lagu tukanayo haddii aan idhaahno fardu kifaaya weeye waxaa dhalan wayfwaajibase dadka qaarkood hadday jumcadii tukadaan adigu jumcadaadii keligaa waad iska tukan kartaabaa iman taana lama ogola walihaada bay fardu caynin u noqotay waakadu jamaacaati shantii salaadood haddaba jamaacadoodu say u kala muhiimsan tahay waakadu jamaacaati jamaacaadka waxaa ugu adag asubxu salaada subax uma alcishaau salaada cishe uma alcasru casarkaa ku xiga labada kalena waa u ka dambeeyaan oo maqribka iyo duhurka ah horta inay subax iyo cishuhu guud ahaan ugu muhiimsan yihiin daliil baa loo hayaa kadib labadooda subaxu inuu sii muhiimsan yahay cishuhuna ku xigana daliil baa loo hayaa saddexda soo hartay casarku inuu ugu muhiimsan yahayna daliil baa loo hayaa intaa haddii la hela warku waa cadyahay sooma ishaha iyo subaxa isku qaba mar nabigu sowma dhihin asqalu salaati cala lmunaafiqiina salaat lcishaai wa salaat lfajri waxaa laga hadlaya salaad jamaaca lagu tukanayay ahayd wailaa salaad guri lagu tukanayo oo gurigiisa u dhex fadhiyaay ogama cusla salaadaha kale walaw yaclamuuna maa fiihimaa la atawhumaa walaw xabwan xataa jilbaha ku gurgurtay wuu iman lahaa buu og yahay fadliga labadaasi ay weynankiisa fadlina waa la ammaanay adkaanshahoodana waxaa lagu tilmaamay astaan munaafiq horta labadoodu inay u muhiimsan yihiin baad halkaa ka garatay labadoodii i kala hormari marka nabiga cadiyey alayh salaatu wasalaam wuxuu yihi man sala alcishaaa fi jamaacatin fakaanamaa qaama nisfa leyli waman sala subxa fi jamaacatin faka'nnamaa qaama aleyla kullahu ninkii cishaha jamaaca ku tukada habeenka nuskii nin istaagay buu lamid yahay ninkii subaxa ku tukada jamaacana habeenka dhan nin istaagay buu lamid yahay labada ayaa muhiimsan marka a subaxii way qaaday cishihiina waa ku xigay casarka xaggeed ka keentay xaafiduu cala salawaati wasalaati alwusطaa waquumu lilahi qaatina salaadaha ilaaliya salaatulwustaana gaar usii ilaaliya salaatulwustaana casarka wey salaadihii haddaba sideeda kaleyba keli keli marka la yihahdo ugu fadli badnayd jamaacadii baa calaamada jamaacadu markay timid baa kow iyo laba laga qaaday saddex wax ku haysta maba lehde duhur iyo maqribna si loo tartiibiyay u kala fadli badan yihiin daliil gaara garan mayno marka saddexdaa un baanu cadaynaynaa wey haddaan shaaficiye nahay fuqahadeena raxmat ullahi calayhim jamiica asalka daliil labaadna waa uhaynaa oo nabigu wuxuu yihi yatacaaqabuuna fiikum malaaikatu biاlayli wa malaaikatu binahaari habeenkii iyo maalintii malaaig baa laydin soo diraa isbedesha waxayna kulmaan subaxa iyo casarka malaaigta casarkii timid waxay ku gebagabey kuwii tegey salaadii casarka way kula joogaan casar bay ku gebagabeyn buuggaagii ay maanta kaa qoreen labaiyo tobankii saacee tegey salaad bay ku gabagabeeyeen qoladii timidna salaad jamaacay kaaga bilaabeen subaxaa laysu yimid waa tukatay qoladii kaxtagaysay salaad bay kusoo xireen kuwii imanayena salaad bay ku fureen saas darteed waxaa lagaa rabaa labadaa gaar inaad ugu dadaasho iyagana si malaaigta diiwaanka maalin kasta iyo habeen kasta labiyo tobankii saacba diiwaan baa lagaa qoraa salaada subax iyo salaada casarna way isugu yimaadaan qolyaha isbedelaya diiwaankaaga qolo kastaba salaada ha ku bilaabaan jamaaca salaad jamaacana ha kugu xiraan maxaaba ka khayr badan saasaa lagaa rabaa inaad ugu dadaasho lawlaa xadiiska cishaha munaafiqiinta iyo nisfu leyli in istaagay ajirkii aan la siinin casarkaan lama gelin laakiin nisfu leyli baa la dheeraaday tan iyadu markay buuggaa qaadatay casarkii cishuhu asqalu salaati cala lmunaafiqiin u qaatay nisfu leyl buu la dheeraaday marka saasaa looga hormariyey وأqل الجamاعaةi جamاaعة waxaa ugu yar imaam وamأmuum imaam iyo ma'muum baa ugu yar أqل الجaمع عinda النحاaةi waa qwlaani اثنaani أو ثaلاثة sideedaba markii فضاaئل iyo scaةu رaحmaة اللaahi anagoo dugsanayna laga hadlayana ka yar baa dadka looga bilaabaa takaaliif iyo waajibaad markay noqotona jamaca la hubo waa saddexe saddexigaa la isku raacsan yahay wixii yaqiinta a looga bilaaba annaga laakiin hadda daliil dheeraadaan haysanaaba laba daliil baan haysanaayoo daciif iyo saxiixa amaa xadiidka saxiixa waa xadiidkii saxaaxa ku yaale malik ibn lxuwayri iyagoo laba uu nabigu dhallinyaro ay u yimaadeen oo reerahoodii ka yimid maalmay la joogeen xoogay markay joogeen rifqiga nabiga ala slam waxaa kamid ahaa nimankii waa fiiriyey waa dhalinyaro meeshan ay joogaan qurbe iyo dad aynan aqoon bay ku tahay markaasuu intuu yeeray wuxuu yihi waxaa laga yaabaa reerihiini iyo dadkiina u yar hilowdeen waan baxaynaa si aan udhahaana ay garan laayihiin inaa xag uhilowdeen baa laga yaabaa markaas waay dhahen ha yani markaasuu orday oo reerihiini ku noqdo wax saas darteed wuxuu yihi salaada hadduu soo galo falyuadin lakumaa axadukumaa midkiin ha aadin ko walyaummakumaa akbarukumaa kiina weyna imaamha idiin noqdo waayo dana way isu dhawaayeen aqoonna isku meer heer bay ahaayeen maxaa soo haray da baa soo hartay in lagu kala hormariya waana inoo iman doontaa sida loo kala horumarinayo imaamnimada labadoodii haddaba wuxuu yihi imaam iyo maamuum isu noqda xadiidka way ibn kacbna muxuu yihi salaat rajuli maca rajuli askaa min salaatihi waxdow fadligii dheeraadkaa in lagu helay baad halkaa ka garatay haddii daciif baa noo sii caddeeyey intana waa weeshanay itnaani famaa fawqahumaa jamaacatu laba iyo wixii ka sarreeyaba jamaaco weeye laakiin xadiidkaa daciifku nala noqday daciifkiisi laakiin walya umakumaa akbarukumaa kawdhe iyo xadiidkii salaatu rajuli maca arajuli askaa min salaatihi waxdahu laba dheh iyo aqalu jamcigii fadligii sicada loo qaadan jiray saddexdaa markaan ku kabno iyo fadaa'il acmaal daciifka aan aadka ahayn waa loo daliishan karaa intaa markaan isku daro horta iyada istaagi karaba isagaa jira de ka soco wahiya salaadii lirijaali ragga fi lmasaajidi inay ku tukadaan baa afdalu u fadli badan salaatu ljamaaca raggu inay masaajidka ku tukadaan baa fadli badan laakiin jamaacadii wujuubka ogitaankeeda meel kale hadday ku tukadaanna ajirkii way heli nabigaa yihi afdalu salaati اlmari fii beytihi ila اlmaktuuba raggu la hadlayo qofka salaadiisa gurigaa ugu fadli badan marka laga reebo ta waajibkaa lama kala qaadin waajibkii jamaaca iyo furaada wixii loo tukanayaba mar walba masaajidka ay ku fadli badan tahay midda labaadi waxaa looga aadaamay masaajidka masaajidkana jamaacadaa loo dhisay meeshii loo dhisay loogana aadaamay in lala aado baa asalkii iyo hajigii nabiga laga dhaxlaya sala allahu alayh waalih wasalam wa aktaruhaa jamaacatan wa aktaruhaa masaajida kan ugu badan jamaacatan jamaaca afdalu fadli badan masaajida haddii la yidhaahda keen ku tukanaa waxaad tidhahdeen jamaacada masaajida u fadli badan haye keen ku tukanaa masaajidii wuxuu yihi masaajiddu hadday kala jamaaco badan yihiin adiguna imaam iyo muadin midna aadan ahayn weeye haddaad imaam iyo muadin tahay de masaajidkii yaa loogu imaada adig ka tagto in la xidho soo maa in la xidho wey masaajidka hadday muadinkii iyo imaamkii ka jamaac cadoontaan soardabadii loo xidhoon maaha masaajidka imaamka iyo muadinku iyo waxa laga hadlaya kuma jiraan waayo masaajidkan dhismahiisi iyo joogitaankiisi iyo jiritaankiisii baa imaamkii muwaadinka ku xihan masaajid in la dumiyana oo ona laga dhiga cidlo ahna oo tacmiirka laga zuuliyana looma baahna saas darteed wuu shaari doona arrintaas wa aktaruhaa jamaacatan ka u jamaaca badan yaa afdalu fadli badan xadiidka wayi ibnu kacablen tilmaamna ee ahaa wamaa kaana aktara fahuwa axabu ila allahi ruwaasaa fahuwa afdal kii jamaacada jamaacada jamaacaday ka badan tahay baa ilahay ka jecel yahay ayib xadiidkan so jirin xadiidkii ibni cumar oo imaamu طabarani iyo keyrkii wariyeen oo asaxay liyusalli rajulu fi lmasjid aladii yaliih walaa yatabic ilmasaajid qofku masaajid kuxiga ha ku tukado yuusan masaajid raacraacin oo raadin xadiidkaasay dhahdeen shaaficiya shaaficiyada waxay yihahdeen waa lagu yaqaan masaladaa waa hadday masaajiddu siman yihiin isku jamaaco yihiin sunno iyo bidca siman yihiin ka kugu xiga xaqa kule jiwaarki laakiin haddii wax kale lagaga fiican yahay ama sunno iyo bidca lagaga fiican yaho masaajidka agtaada mid suufi oo gubtay baa tukinaya oo uu hebelowowda ku hayo ad kaba shakisantahay islaam iyo gaal wuxuu yahay waa weliyo baryayo ilaahay wuxuu lahaaba cid kala siinayaa tukinaya ama waxaa tukinaya mid burcad oo taqaano khaain oo musuq maasuq oo laalushcuna dadku dadkuba kala xukumaya maantao dhan khuraafaad iyo sixir iyo kitaabda iyo xirsigur gur ku mashquulsan ood kaba shakisan tahay ka ku daba tukashadiisa ama mid faasiqa banaankaasu sigaarka markuu kusoo dabiyo dadka tukiyaan marka ninka masaajid kale waxaa yar ka durugsan oo waxaa jira ka shisheeyo nin ilaahay ka baqayo wanaagsan ama suni a tukinayo maxaa samayn markaa waxay dhi alane kaasaad u dhaaf midkaa kale salaadu lama rabo khushuuc qofka imaamka ku yihi waa ummaddan iyo rabbigood ummadda ninkii hogaaminaya rabbigood uhortaagnaa midaad kaba waswaasan tahay kudaba tukashadiisa waxaa ka fiican nimaad diintiisii iyo daacadiisa ku kalsoontaood aaminsan tahay wax ceebana aadan ku ogeyn bay khushuucda salaada iyo aaminaadeedu kaga fiican tahay walidalika culimadu baab bay u sameeyeen baabu salaati khalfa alfaasiqi walmubtadici qaar baaba yihi ma asaxaysa inta la heli kara nin caadil ah iyo oo sunia ah la heli kara faasiq iyo mubtadic wa tukan karo marna salaadaadii hadday ma jamaacada waxaad u timid limaslaxati salaati meesha jamaaco badan baa ka fadli badan oo maslaxadii kusii jirta saas darteed waxaan ku jamcinaynaa liyusali rajulu fi lmasjid aladi yalihi waa hadday masaajidu siman yihiin laakiin masaajiddu hadday wax isdher yihiin ka alla kacabsigii iyo suninimadii iyo jamaacada badan iyo kaashaad aadi bay yihahdeen sabab khaasa hadday jirto wax dher masaajidka masaajidda halkaasay ku jamciyeen iyagu qolada cumada qaarkood haba ku diidaan hadday rabaan fain kaana hadduu yahay un khilaafaadka hadii lagu diido hadday wej daliil iyo leeyihiin horey baan idinku sheegayo anuu fiqhi madhabi aan akrinaya markaan meel kala joogo wixii raajixla noqdaan ah, baan baan rajaxaya walow ijtihaadiyaad baad ka noqotee laakiin madhabka marka la marayo wejka madhabka hadduusan daliil cad ka hor imanaynin sidiisaa lagu wadaa lama macno tiro fuqahadani rag culamo dariiqaa maray wejkaasay mareen daliil cad oo ka hor imanayo oo jamacaa diidayana ma garanayo wain kaana haduu yahay bijiwaarihi dariskiisa masjidu masjid qaliilu jamci jamaaco yar afar xabaa ku tukata falbaciidu ka fog alkaiiru ljamci jamaacadiisuna badan tahay baa awlaa ka haboon laba masaajid mid dad yar afar xaba ku tukanayaan hadduu ku dhow yahay mid ka shisheeyana jamaacadii uu buuxo kaa buuxa ku fadli badan ilaa an yakuuna inuu yahay imaamuhu kaa jamaacada badan imaamkiisa mubtadican aw faasiqan u yahay maane hadduu ninkii jamaacadaa badan meesha ku haysta ee ka hinraagaya mid xal oo dhan kusoo jeedaya u hebelo wax ii qaba u yahay balaha ku dhacday hay salaadiisa islaamnimadiisaaba shaki ku jiraay hadduu yahay midka meesha joogaaye mid musiibo ahoo faasiqa ah, oo banaankaa wareegaya suu soo qayilayo ee qaadka u cunayo baa salaaddu markay soo dhowda iska tufaa intuu luqluqdo buu dadka allahu akbar yidhaahdaa markii laga soo baxana burduufku kalkisha gashadaa ka haddii dakaana ku daba tukataay ishkaal wey hadduu irida sigaarka kusoo daminayana imaamkii dhannaa dadka tukinayay oo banaanka sigaarka intuu aada u muursado uu gaari waayena s sidii jeclaa <laughs> markaa la yaabo wey markuu waktiga cidhiiri ku noqdo ama meel uu gelayo bahalkeeda inuu tuuro uu rabo uu laxisjeclo badan baa ka haysa marka markaasuu si laxisjeclo ah oo aada xoog badan buu udhugi marka markaasa hadla oria qiiqan weeye wuxuu ninka sababada isusii madoobeynaya hadduu si laxisjeclala intuu u nuugo oo banaanka ku damiyo soo galo allahu akbarna ku hor yidhaahda mushkilad wey haddiiba ninkani uu nin laaluush qaata yahay waana imaam meel yar maxkamadana waa fadhiyaa laalushku cunaa hadhow duhurka marka la addimana allahu akbar istawu kule ama jamaacadii jumcadiiba isagaa khudbaynaya waa kii sharciga u tegaysa laalushka cunaygo laalush cunaha ama waxaan uga jeeda asbaabu lfisqi wey ribu ku jira daroogo kalu cunaa waxaan wanaagsanayn buu ka shaqeeyaa de innaga waxaa luqadeena cusubna hadda ku dar imaam isbaara meel u taalloo kaleeta wey ninku hadduu faasiq yahay fisqigiisuna uu daahir yahay ama mubtadic bidcadiisoo ay daahira ay tahay kudaba tukashadiisa jamaaco yarow sunni a kuu dhaanta ilaa an yakuuna imaamuhu inuu yahay mubtadican mubtadic aw faasiqan uu faasiqba yahay mooyeen mubtadicuna waa nin masalada ictiqaadkeedii iyo camalkeedii ka xumaaday oo nusuustii sharciga khilaafay laakiin wax sax isleh faasiquna waa nin nusuustii cadaydoos garanaya xaaraantay xaaraantinimaysay kas ugu tumanaya waa og yahay waana garanaya xaaraan inay waana ku tumanaya uma daynayo qofkaa imaamma kuu noqon karaa wax kale haddaad weydo jamaaca la-aantu dhaamaa isaga iyo jamaaca la-aan hadday isqabsato isaga isaga daba tuko jamaaco kale haddaad helayso haba yaraato oo nin fiican iyo dad toosanay tukinayaan taadaa yar isaga ekow aw laa yactaqidu ama uunan rumaysnaynba bacd aarkaani arkaanta qaar qaarkeed wuxuu ku leeyahay salaadii arkaanteeda qaarkeed uusan isaga agtiisa arkaanba ka ahayn oo madaahibta qaarkood yahay ku tegitaankay masaa'ilka ku tageenna shuduud uu ku jiro kaana in lagu daba tukada waa karaahiye salaadaadiibaabaad arkaantiina la timid ka asaxday ka waswaasiye kan la huba salaad la huba tuko waaba annago meel baa naloogu yeeray shaah wadaadada markii la weliimaysan jiray qurbala la yidhaha lasoo akriyo markii waxoogaa la dhamaystay annagoon shan toban ba gaadin boqol ja toban qurba lamaanan gaarin boqol iga qabo kana boqol iga qabo maadaga naga mid ahaa ba cabaar markii la waday buu boqolkii dhameeyey markaasuu aniga boqol saafe iga qabo oo saafiya ah, iga qaweys marka salaad yar oo nadiif ah kuu dhaanta mid wax badan oo mugdi iyo waswaas badan ku jiro ayib aw yatacaalu ama hadduu ka daaha qofkii bidihaabihi tegitaankiisa waxaa cailmaya dheh oo burburaya bidihaabihi tegitaankiisa ila baciidi uu aadaayey jamaacatu masjid اjiwaari jamaacadii masjidka dariska ahayd baa kala fakanaysa haddaad aado oo adigaaba ama imaamkiia ah. jamaacadii beri imaamkii haddii la waayo iyaga laftooda iska kala tegi masaajka cidlu noqon ama adigii odaygii meesha iyo sheekhii xaafaddaa tahayo adoo ka gambistay haddii lagu arka masaajidkii wuxuu uga tegay buu qabaa intii la yidhaahdo baa laga kala dayay adigoo kale markaas jamaacadii ha eegin masjid ilaahay oo la camiro baa adiga kugu xiran masjidka inuu camirmo maslaxada ku jirta yaa ka weyn in adigu jamaaco badan hesho saas darteed aw yatacaalu hadduu cailmayo ciloobayo bidihaabihi tegitaankiisa darsi ila lbaciidi uu aaday hadday meeshaas ay kala tegayso kala baaba-ayso jamaacatu masjid ljiwaari fa masjid ljiwaari masaajidka dariskaa awlaa ka haboon halkaasay maslaxa raajixa ku jirtaa beytkan waa beyt ilaahay inuu dhisnaado oo camirnaado waa fadli iyo ajir weyn wey hadday adiga kugu xirantay ka tegitaankaaga adi kanaa kaaga fadli badan tacmiirkaasaad ajir ku heli kana jamaacada aad ka qayb gashay tiradeedun baad ajir ku helaysay intaa waa raggii walinisaai haweenka fii buyuutihina guryahooda jamaacadooda afdalu u fadli badan nabigaana yihi wa buyuutuhuna khayru lahuna haweenka guryahooda u khayr badan buy haweenka masaajidka yaan loo diidin buy hadday aadayaan laakiin ha ogaadaan guryahoodaa u khayr badan intaasuu nabigu marar badan ku celceliyey sala allahu alayh wasalam halkaa waxaan ka garanay haweenku masaajidka inay tagaan way u banaan tahay laakiin gurigoodaa uga fadli badan salaada wayukrahu haweenkii baa lakala qaaday gabdhuhu si fiican ha u dhegaystaan masaajidu caaisha ka hadashay radi allahu canha arda waktigeeda waan ka hada sheegi doonaa wuxuu leeyahay wayukrahu waxaa karaahiyaa xuduuru masjidi masjidka inay xaadirto masjidka in lasoo xaadiro limushtahaatin aw shaabatin limushtahaatin qof dumaroo wada damcayo aw shaabatin ama aada u yar oo ishu ay qabanayso waayo dariiqaasi fitan iyo waxbaa laga cararayaa hadda innaga in badan tahay nooma taalo horta fitankaa in laga carara inay jirto xilligii nabiga aad bay udhici jir sal slam waayo xilligii nabiga laba meelood lama kala geli jirin iyo cusuurtii hore waa la isdaba istaagi jiray markaasaa safka hore waxaa geli jirtay bararka qaarkood gabadhaada qurux badan raggu labaa loo qaybsamay deen nin yidhaahda tan salaaday kaa fidnayne safka hore u carar iyo mid waxoogay isha inuu ku xada doonayo gadaal intuu usoo baxo safka dambo gala oo markuu rukuuco hoosta ka fiiriya taasaa dhacday xilligii nabiga qur-aan baa kusoo degay walaqad calimna almustaqdimiina minkum walaqad calimna almustaakhiriin kuwa cararaya horay galayna waan ognahay kuwa gadaal usoo gurtay hoosta ha ka fiirinayana waan ka warqabnaa bu ilahi subxana watacaala haddii meesha la isugu yimaado in baa salaada iyo waxani in wax la raaca uga muhiimsan tahay in baa ku fitnoobi iyadoo xajba lagu jiro soo nabigu isfiirintii fadli ibnu cabaas iyo gabadhii reekas cambo kale kari waayey oo intuu fiiriyo iyo hoosfiirinaya arkay oo u dhabanka qabtay oo sii jeediyey uu dhinaca kale ka jeedsado fiiriye haddana iyadana intaa waa fiirinaysaa o dadkuna qaar baa indhaha ka heshiiyo iska jeclaada taa ogaada dadkaa mujtamac ad aragtaan ee heshiinaya qasab maaha inay wada hadlaan dhammaantood qaar isha markay isku dhuftaan ishoodu ay si fiican intay isu gasho isha ka heshiiyaa jira waxa xun oo dhanna indha si fiican isu qabtay bay ka bilowdaan waxaa la yihi nadratun faibtisaamatun fa kalaamun fa mawcidun fa liqaaun arrinta waxay ka bilaabataa isha oo si fiican la ysula helo kadibna in laysu dhool la cadeeyaa ku xigta markii indhaha si fiican isu qabtaan la isu muusoodo xiriirkii waa bilowday soo sooma sheekada sheekadii bilowgeedi baa la joogaa kadibna erey in laysu tuuraa xigta waxaa xigta in la ballamo in la isu yimaadaa xigta wixii ka damba idinku ku dardarsada inta banaan buuxiye halkaas haweenkii haddaba midda la wada damcayo dee meeshii waa wada dhex fadhiyaayo waa la isdaba fadhin jiray gurigaa iska joogtaa layihi haddayba wejiga qarsatana kaba fiicanba tii yarayd ee curdanka ahayd ee ishu yar qabanaysayna meel saa laysu wada daba taagan yahay lama ogola hadda laakiin taa dhihi mayno waxaan leenahay de dariiqii baad wada joogtaan oo suuqii baad wada wareegeysaan masaajidkiina waa idin kala xiran yahay iska imaado laa غayruhuma cinda amni اfitnati markii fitna aamin laga yahay inta kale waa iman karaan dadkuna ogaado haddaan ulmaha rag iyo dumartoona diin iyo alla kacabsi qalbigooda inta lagu beero aan lagu barbaarinin kala celcelin iyo cadaadis wax ma tarto dadka waxma ma kala celin karto xumaatadana ma hor istaagi karto way yarayn kartaa ama way qarin kartaa wixii banaanka loola soo bixi lahaa ba hoos hoos iyo dhulka hoosiisa ay gelin kartaa laakiin waxa rasmiga ee dadka celin kara waa damiir diineed iyo alla kacabsi uurkoodii oo quluubtooda lagu beeray oo lagu barbaariyey baa dadka celin karta laakiin haddii kale meesha mugdiga ah iyo meel aan laga arkaynin baa la isla aadi si halkaa marka lagu joogo adiga lagu arko la isu dadayo baa markii lagaa libno baa qadaadka lagu xihan iska dabiici maha mayd arag basaska bal ku safroo raaca intaasoo gabdhooda weji danayd magaalada markaad joogteen markaad waxoogay soo dhaaftaan waaba la iska qaaday boorsada iyo jeebkaa la wada gashaday ninka la yaqaanin baa la iska fiirinaye kan musaafirka in la yaqaanana hor looma haye laakiin waa qofku marka alla kacabsi waxyaabaha qaarkii aynan ka ahayn oo damiir diineed hadday tahay keligii cidla hadduu joogo ilahay ka baqi haddii kale waxaa wey khalowta markaad la gelin dhaqanood badaada jaf buu isleehay wa tasqut ljamaacatu bilcudri jamaacadii fardu kifaaya ahayd waxyaaba waxaa jira hadday yimaadaan qofkii aan laga doonaynin wa tasqut ljamaacatu way dhacdaa bilcudri cudurdaar baa jira ay jamaacadu kaaga dhacdo acdaaru jumucati waljamaacati gaalibkoodu isku mid weeye waana arki doonaa kamaarin roob baa da-aya qofka roobka intaa dhex marto xagga masaajidkii ilaa wila aad la dhihi maayo jamaacadii aw saljin ama baraf baa dhacaya yabullu sawban dharka qoynaya aw waxalin ama roob haddama socdee dhoobaa jirta aw riixin dabayl baa socota bileyli habeenkii ah aw xarin kulayl aw bardin qabow shadiideyni adag baa jira waxyaabahani hadday jirto xaalad ay mashaqo iyo culays tahay qofku inta uu baxo inuu jamaaco aado dariiqa iyo sii maritaankana uu ku dhiboonayo jamaacadii wujuubkeedii cala alqawli fardu uu ka dhacaya oo xataa haddii intay dadkao dhan ku dhacdo wax yimaadoo ooga la waayo fardu kifaayay xataa dadka wuu ka dhacaya asalna waxaa u ah in nabigeena sala allahu alayh alih wasalam ay ka sugan tahay nusuus fara badan waxaa ka mid a ah xadiidkii citbaan ibni malik uu yar waa yeelay odayga reerkana waa ahaa qoysku ka dhashay indhihii araggiina wuu xoogay wuu yar isdhimay isaga iyo nabiga alay slam meeshuu deganaayo masaajidka nabigana meel biyo mareena dhexaysay nabigu u yeeray calayh salatu sala wuxuu rasuulka guriga igu soo booqataan rabaa nabigaa ugu yimid wuxuu rasuulka ilaahayow anigu indhahaygii waan yar dareemay mayn dhabeelin laakiin waan aragti yareeyey aniga adigana meel biyo mareenaa noo dhaxayso roob hadduu doo idaa saala alwaadi togan biyuu qaadayaa waxaan rabaa gurigayga meelaan ku tukada markaan kusoo gaari waayo inaad igaga tukato meel buu ugu tukaday halkaa ku tuku yiri taa waa cudurdaarkii ninkaa lahaa waxaa kaloo nabigeena in badan ka soo cabsalaam habeenkaa hadday dabayl socoto ama roob uu jiro muadinka wuxuu ku dhihi jiray xaya cala asalaa xaya cala alfalaaxa dhihin waayo haddaad tidhahda dadkii imaada waad ku laazimisay waxaad tidhaahdaa salluu fi rixaal guryihiina isaga tukada jamaacadii inay dhacday halkaasoo kama muuqato salluu fi riaal see loo dhihi laba wej baa labadaba banaan in xaya cala salaa xaya cala alfalax meeshaba laga saaro warshadana xada rasuullah marka la dhameeyo asalaatu fi riaal asalaatu lagu bedelo labadiiba iyo xaya cala salaa xaya cala alfalax intii la yihahdo asalaatu fi iyo saluu fi guryaha ku tukadaa in la yihahdo maanaa guryaha ku tukada maxay ka dhigan tahay waxba imaatinka la idinkama rabo wy taa mar haddii la yihi dabayl iyo roob kolkuu jiro wey roobku waa biyo dadka qoynaya dhoobadiuna way qoysaaye roobkii baa ka tegay barafkuna waa biyihii oo fadhiistay mararka qaarkoodna roobkeenan da-aya baa aada uga fudud barafka meelaha qaarkood ka dhaca mararka qaarkood waxaa ninkii arkay baa garanaye barafku isagoo sida roobkii u da-ayo cadcad buu da-ayaa mar markaasaa wax yar markaa socota masaaji masaajid gudihiisoo ka dhan adiga dhan waad caddaanaysaa innagu ummad qabowgaa haysto oo cadaaban oo gacmaha intay ka dhaxamoodeen inay qallalaan ka yaaban oo jeebabka gashaday baan xaraga moodnay tatiifiyada nooga soo baxeen oo ummad cadaaban oo gacanta hadduu soo bixiyo way guban gacan qabow dareentay qabow ma jiro qabow yar dareentay qabow ma jiro waa inay gacantu ku olashaa oo gubataa balbalbalbalbal ku dhahdaa sidii adigoo wax kala ku hayo ood moodo bahallahan masaatir iyo fikiskeed la yihahda inaad taabatay inaad muddo saa kuu olosho weye qabowga runta ah meelaha qaarkood siberiyana waxaa laigu sheegayay haddii dhegtu qabow badan kaaga dhaco meel ilaa aad gasho dhiigu kusoo noqda haddaad taabato qalaf ay dhici barafkaasi hadda innaga roobkeenna maryahun kaa qoyso kama dara marna intuu dhulku dego oo waxaad soo toosi gaadhigaad sa ka tagtay meelaha qaarkood gawaarida banaan lama dhigo qol baa la gelin qolkaa haddii loo daayana subaxii kici maayo bareertaa la gelin caaw dhan uu ku jiri si uu kuleelku inji ku hayo laakiin meelaha qaarkood ee sahlan gaadhigii albaabkiisii waa dayday barafka saaran keliya laba nin baa kala duwan marka ilmihii ku dhashay barafka intay tagaan ay tu si dhagaxa utuujiyaan ba isku tuurtuuri adigana naftaa hogaamaxayso markaasaad intaasoo dhala iyo intaasoo kawan intaad xirataad waaad meli calaa calahaaga inaad barafkii ku haysa qabowga meeshaasi ka daran nadarka mashaqada ka dhalanaysa dhoobaduna roob kolka kaa qoyay baa ka daran halkaasoo wada dhoobo oo biyihii qulqulayaan ka daran roob hadda yaroo tiixtiixaya oo yaroo da-aya baa ka sahlan dhulkaasoo wada dhoobo ah oo cagta markaad gelisa aada sibqanayso oo dharkao dhan kaa wasaqoobaya dabaysha habeenkii socotana waa khatar waa dhib badan tahay kolel iyo qabow adag hadday jiraanna qabowgana mar baa la yidhahdaa guryahay aan laga soo bixin oo shaqooyinkana la fasaxaa iskuulladana la fasaxaa kuleylkana mar baa wuxuu gaaraa meelaha qaarkood in amar lagu bixiyo maanta inaan guryaha laga soo bixin meelaha qaarkood markuu forty seven forty eight fifty uu gaadho digree markuu tago baa dawladuhu waxay ku dhawaaqaan iskuulladana waa fasax shaqooyinkana waa fasax guryahay aan laga soo bixin sababto haddaa ka soo baxdo madaxa inuu kugu dhuftaan laga yaabaa markayda kulayl sidaas oo kaleeta a jiraaye mashaqadii roobka kaba daranba saa darteed hadday mashaqo ay ka dhalanayso qofku uusan aan caadi ahayn ay ku adag tahay qofka salaadii jamaacada bay ka dhacaysaa intay xaaladaasi jirto aw xuduuri acaamin ama cunto inuu ka ka cunuu rabaa aw sharaabin biyo wax ka cabo yatuuqu ilayhi uu uhiloobayo rabo nafta ishu ay dayanayso aw mudaafacati xadain ama xadad uu celcelinayo labadan xaalana waa laba xaalo kaloo jamaacada rida midda koowaadi cunto iyo cabitaan aada xiisaynayso ama waad gaajaysan tahay ama noocan aada jeceshahay saa lama kala qaadin oo waxaa la yidhi yatuuqu ilayhi uu uhidoobayo oo naftiisu ay aada u jeclaysanayso dee cuntadaa haddii aad ka tagtaay salaadaad tukanaysayba adoo cuntadii tirinaya ama raashinkii iyo saxankii dul fadhiya oo qaadqaadaya unbay afartan ragcadood kuu dhamaanba nabigaana yihi laa salaata bixadrati طacaami marna wuxuu yihi idaa uqimat idaa wadica alcashaau wa uqimat salaatu haddii cuntadii la keeno salaadiina la aqimo fabda bilcashaai cuntada ku bilaaba cuntada ku bilow baa la yihi laakiin mid baa dembi agu inaad qorsho iyo jadwalkaaga iyo ajandahaaga maalinlaha ah cuntada kas ugu aadisa salaada jamaacada taa lama ogola sidaad jamaacada ugu hadhaba cuntadaba waxaa lagu keenaa markii la addimo kadib hadday qasad iyo ku talagal tahay suu qasdin wa suu niyatin baa halkaa ka muuqda taa waa kugu dembi laakiin waa in dhacdo way iswaafaqeen cuntadaada iska cun cudurdaar baa haysata jamacada uga hadho aw mudaafacatu xadain kaadi iyo saxra iyo neef iyo aada isugu celcelinaysaan xaaqinan aw xaaqiban aw xaaziqan midkay doona ha noqotee haddaad taa celcelinaysana khushuucba khushuuci katidba salaada maa rukuucdaa oo sujuudaa mise waxbaad hortaagnaataayo waadi baa lahaataa qori la hortaagno ma kari kartid waxaa waana dhici karta adoo dhexda maraya wax kusoo dhaafaan baa dhici karta wixii kusoo dhaafay neef hadduu yahay wayba dhib yaraane wax ka badan hadda kusoo dhaafana soo mushkilad iyo ceeb ka weyn maa ceebta ceeb iyo cayr baa kugu soo darmay marka khushuucdii salaadana waad waaye laa salaata bixadrati طacaamin walaa wahuwa yudaaficuhu اaxbataani xadiiskii baa udalila aw kawfin ama waxaad u baqday calaa nafsin naftaada aw maalin maal baad u baqday aw maradin xanuun baad ka baqday aw an aw maradin ama xanuun darkii ku haya aw tamriidin ama man yukaafu qof looga cabsanayo dayaacuhu inuu dayacmaad adugu oo jiran baad gacanta ku haysaa ood baxnaaninaysaa aw kaana yaanasu bihi ama isaga weheshanaya aw xuduuri mawti qariibin qof aad qaraabatihiin aw sadiiqin saaxiiba geeridiisii iyabaad xaadiraysaa oo nafihayso aw fawti rufqatin ama asxaab baa kaa tegaysa tarxal oo raranaysa baxaysa wuxuu yihi waxyaabo kale haddaad naftaada u baqdo salaadii subax baa la joogaa haddaad aada jidkaad ka cabsatay tuuga iyo jin iyo jaan baad ka baqday gurigaaga isaga tu waa kawku xaqiiqa hadduu yahay tuuga jirta wey hadday meelaan tuuga jirin oo nabad oo weligoodba tuuga la maqan tuugaan ka baqayaa nin salaadii dahoolkii waayo lakin waa inay jirto hadda inaga sidan oo kaleeta tuugadu dadka maalin kasta way dhibtaan aw maalin ama xoolahaad u cabsatay adigu maadan baqine haddaad baxdo waxaad gurigii baad jiiftaa ama dukaankii baad dhex jiiftaa haddaad baxdo kuwa luuqa iyo ku laaban oo markaad baxdo intay kusoo dabamaraan meeshii jabsadaad ka baqday oo joogitaankaaga nooc waardi waardiyaa ku jira iyadana waxaa lagu leeya isaga tuka meesha aw maradin way xanuunsanaysaa xanuun ay kugu adag tahay salaadii inaad gaarto halkaaga isaga tuka aw tamriidi man yukaafu dayaacuhu qof inuu dayacmo oo laga baqayo baad adigu caafimaada daweyneysaa tamriidku daweyntii wey qalitaan buu ku jiraa qof bay ka umulinaysaa qof baad kalkaaliye u tahay neef baad siinaysaa dhiig baad ku shubaysaa qof baad daweynaysaa haddaad ka tagto soo noqodka jamaacada aan sugi karin cid meeshii qabatoyna jamaacadood laga rabinna aan lahaynin maxaad samayn oo waxaad leedahay islaantan ha isku dhimato hadday rabtee jamaacadaan soo tiro waa usoo noqon maya adoo operation bartanka kaga jiro dhakhtara qalitaankii ama iligii bixinaya oo la rabanaya baa salaadii la casimay hadduu wax ka weyn ka dhalanayo waxaad leedahay qofkan qalan ha sii kala warnaada jumcad salaadan soo tukan maya hawsha dhame jamaacadu salaada dib baad ka tukan doontaay aw kaana yanasu bi ama qofka hawshu ku socoto ba adiga ku weheshanaya weheshigu mar buusan dhakhtarka ka liidanin waa ilmo yar oo waalidkaa la-aantii uba qaraacniba ama waa waalid iyo waayeel ama waaba qof laga keenay oo adigaasuu ku weeshanayaayoo la-aantaa in balaayaba dhiciyo beerka lagala bixi buu rumaysan yahay wuxuu ku leeyahay hawsha ha qabtaane ikor ikortaagnow nimankayana beerka iyo wadnahaygala bixin ama waa waayeelo ilmihiisaasoon ag taagnayn waxaan kaloo dhan buu waswaas ka qabaa ama daacadin aan loo noqonaynin qofkii adiguu ku weheshanayaa xaaladda uu ku jiro qofkaasoo kaleetana agtiisa isaga tuko oo ha ka tegin aw xuduuri mawti qariibin qof aad qaraaba tihiin baaba nafi haysaa aw sadiiqin ama saaxiibka ah naftii inaad la joogtood qabato oo shahaadada u qabata iyo waxbaad u baahan tahay qofkaasina salaada jamaacada wuu isaga hadhi karaa aw fawti rufqatin dad safaraad ku xirnayd diyaarad baa la raacaya gaari baa la raacayaa meel baa loo baxayaa farta farta inaad raacdana waa u baahan tahay jamaacada masaajid haddaad haddana lagu sugi maayo intaad ali keligaa qar salaada kaga siiso safartaada raac jamaacada marka waa lagu cudur daari waayo qolada hadday kaa tagaan safarta inaadan ka maarmi karin keligaa mashaqada safarta inaad gashaay waa dhib badan tahay keligaa inaad safarto way kugu dhib gaarigay wataan baad u baahan tahay inaad raacdo jidkaad wehel uga sii baahan tahay oo hadda zamankeenan keliya maaha hadda meesha dhulkeenan soomaalida ubabax inta dhexda aada sii marayso meelo waxaa tiri gaarigu hadduu kaaga xumaaday keligaana aad tahay aada khabaru kaana noqon meelo khabaru kaana aada noqon baa jirta walidaalika waxay dardarmaan ninkii gaari watow adoo faramaran waddada ha ku safin ko laba waxay talooyin bixiyaan gaarigu hadduu taayir kaa banjaro markaaba ha istaagin ku caydi taayirkaas meel waayo waxaa u badan waxaa badan qolaa dhigtay oo luuq ku jirta markaad istaagtabana hareeraha baangada kaagala soo bixi meelaad iska ogaan karta cidda kugu soo socota waxoogay intaad ku jafto intay soo socdaan hal kilomitr hal kilomitr iyo bar haddaad cararto intay soo socdaan baaba laga yaabaa taayirka inaad bedelato hadday ku qabsatana adu ha bedelani iyaga ii bedela de waaad baangadaadi intaad banaankaa la istaagto haddaad ku foorarto dhabarka intii lagaa tumi lahaa isaga waxoogay lacagay daad siiso shaka shaqaysid marka waxaan uga jeedaa inaan sawiro inay cabsi jirto hadda lafteeda ninkii safartaa ku safri lahaa keligii dadkaa inuu iska raaca uga roo aw akli diraaixatin ama waxaad cuntay wa raaixatin ur leh kariihatin oo la nacayo wax ur qarmuun leh baad soo cuntay ninkii basasha cunay iyo xadiidkoodii baa u daliila oo nabig wuxu uhi geedkaa ninkii cuna basashiiya toontaa falaa yaqrabana masaajidana masaajidyaanu inooga soo dhawaanin qarmuunka iyo urka ayuusan naga keenin kii la kariyeen urta lahayn ma aha dadka bahasha caydiinka rugaya wey amaa bislaanin qaar ba markuu kusoo ag istaago wadnuhu kuguy basal intuu wax soo cuno uu masaajidka soo geliy kaasoo kale xilliga nabiga alay slam marka lagu arko intii dabada laga galo waa baqiic oo kaleeto dhowr boqol oo mitr u jirta masaajidkaa la geyn jiray hadda yaa caydin kara lafaha ku dili tii xaaraan xalaasha ahayd wey taagow mid xaaraana uraysana xaaraan weliba uraysa markaad soo cunto masaajkii dadka lagaa tukan waaya ka waran waxaa lamida ah. haddii aadan wax soo cunin laakin aad urka ku imtixaanan tahay in kudaa kunta mubtala birawaaxi lkarihati wey rayxada kerihada ama afka ha noqoto oo dadka qaar baa neeftooda aada u qarmuun tahay oo markuu ku soo ag istaagaba inaad bullaacad ag taagan tahay aada moodi waa imtixaan iyo xanuun wey allaha caafiyo laakiin de masaajida dadkayusan ku dhibin salaadaha waxaa lamida taa ma aha afka ma aha dad jirkooda iyo dhididkoodu shiirkooda ku imtixaanan baa jira qofka saas oo kaleeta ee almutacafil la yidhaahdo isna waxa wey xataa fuqahaad maxay ka hadlaan qofka saas oo kaleeta hadduu nin yahay inay naartu ka fasaqan karto adee la noolaan weydo sar waxaan ma xamili kara aniga nin islaanteeda markay asalaamu alaykum laysiriba ay boosaneero mooday waxay yidhahdeen xaq bay u leedahay qofkan idaa kaana mubtalan allaha caafiya jirna allaha ka siiyo laakiin anigu lama noolaan kara hadday tiraahdo ama shiirka iyo tanafkaba way ka hadlaan fuqahada waxyaabaha haddaad ku imtixaanan tahay de gurigaaga isaga tuko walaa tu'di cibaad allahi addoomada ilahi halibin adigana ilaahay bari inuu ku caafiyo ku dhex tukashada miyaad ku caafimaan jamaacadiina lagaama rabo ummadiina waad dhibaysaa gurigaaga iska joogay falaa yaqrabana masaajidana baad geli aw mulaazamati mulaasamati nin uu dayn ka qabay inuu laazimo ku dhegu ka cabsaday wahuwa mucsirun isna wax ma haysto nin baa dayn kugu leh wuu ku raadinayaa masaajidku kaa raadiyaa adigana waxma haysatid hadduu indhaha ku saarana u kaa iska laadlaadin nin weyn hinde dadka hortiisa qofku ogow dadka aada la macaamilayso ee mucaamalaadka idin dhex marayaan waxay ku fiican tahay intaan salkaaga la ogaanin haddii salkaagu eberin u yahay la ogaado oo jeebkaaga gacana ninkii geliyo inay barambar ka qaniini soo raaci la ogaado cidina ha dhow kuna ixtiraami mayso kulana macaamili mayso waxna kugu aamini mayso ninkii masaajidka yimid haddii la iska laadlaadiyo lacagtaydii buu qaba intaasaan ka rabay waraa daynkaygisi waraa gaalgaal dhalay baa ta hadii lagu yidhaahdo dadka dhaarkan ya ninka xoolaa dadka muska bixiya beri nin walba toosku taaga isaga fiirin marka inaanan ceegoobin oo dadkii suuqii aan lagaa saarin baad rabtaa lacagna ma haysi ninkiina masaajka haduu kugu arko iska kaa iska laadlaadin jamaacadaba isaga harood ka warwareeg meelaha luuqan ka mara aw mulaasamati gariimihi ninkii deynta kulahaa buu ka baqayaa inuu iska lalmiyo wahuwa mucsirun adna wax ma haysatid haddaad wax haysato jamaacada kama hari karti ninka xoolihiisa sii wey maxaa la yihi maطl اaniyi ulm ninka waxaysta warwareejintiisa aalimnimo wey yuxilu cirdahu wacuqubatah cirdigiisi wax laga sheego iyo weliba in la xiro la garaaco la tacziru banayn laakin ninka mucsirkaa maxaa l waxaana wain kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysara ninkii kusugitaan kuwa sugi maayaba fanadirat da diyaar maaha ninka ani waxaygii baan rabaa wy aad bayna udhacdaa marka caawa halkaasa ku daynaynaa wallahu alam sal la slam subxanaka allah amdik ashadu an laa ilah ila astairka waatubu ilayk